أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii la magaca baxay qudus annaga iskale alqudsu lana walaysa lilyahuudi wala nasaara qudus waxaa iskale dadka muslimiinta ah waana hantida islaamka iyo muslimiinta walaalayaal waxaynu ku guda jirnay silsiladii taariikhda qudus aynu kaga warramaynay waxaynoo joogtay inagoo kasoo waramnay furashadii baytulmaqdeska oo uu furtay geesigii muslimiinta iyo halyeygii islaamka ee salaxuddiin alayubi dabcan markuu salaxuddiin uu furtay raximahu llahu raxmatan waasica waxa uga timi caalamkii islaamka oo dhan dadkii deganaa oo dhan waxa ay usoo hambalyeeyeen ama ay bogaadiyeen oo tahniyado iyo hambalyooyin ay uga soo direen caalamka islaamka muddo hal bil ah ayuu marka waxaweyaan weeyaan baytilmaqdeskiiyo magaalada qudus ayuu joogay salaaxuddiin alayubi oo uu qaabilayay dadkii muslimiinta ahaa ee imanayey ee markaa waxa weeyaan u tahniyadeynayey guushii weyneyd ee ay gaadhay dowladdii ayuubiyiinta iyo guud ahaan islaamka iyo muslimiintu ay gaadheen dabcan saliibiyiintii nasraanada ahayd kamaysan sabrin in qudus laga qaato marka waxay u diyaargaroobeen xamla saliibiya ukhra yani weerar kale oo saliibaniyaysan oo yani aad uga weyn kuwii hore oo dhan subxaan allah salaaxuddiin waxaynu nidhi wuxuu yani qafaashay markii dagaalkii xutiin waxa lagu qabtay boqorkii guud ahaan u talinayay nasraanadii saliibiyiinta guy los jenan la dhihi jiray waa la xidhay maxbuus buu ahaa dabcan markii qudus la furay waxa weeyaan salaaxuddiin uu iska sii daayey markii uu salaaxuddiin raximahullah uu sii daayey ninka dabcan ninkaasi wuxuu ballan uu ku qaaday inaanu diba u dambaysa yacni aanu u dagaalami doonin ama aanu dagaalka uga soo qayb geli doonin ayuu markaa uu ku dhaartay sidoo kale waxaanu nidhi qudus markii la qabsaday waxaa lagu xukumay dadkii joogay inay madax furasho intay bixiyaan hal dirham oo dahaba intay bixiyaan inay iska tagaan oona hubkooda qaadanin dabcan taarikhyahanadu marka halkaa la eego way ka doodaan waxay dhaheen waa meesha keliya ee markaa salaaxuddiin alayubi uu ku qaldamay oo wuxuu u ogolaaday nasraanadu inay dibadda uga baxaan meeshii kadibna ay isku urursadaan magaalada qudus hareeraheeda dabcanna sidii baa dhacday markii ay ka baxeen magaalada qudus ayaa la sii daayey sidoo kalena boqorkii markaa de nin ballan oofinayana maaha wixii uu ballamatirinayo iyo axdi uu gelayay iyo dhaaro muu woofinin ee markiiba wuxuu tegey marka sayda meeshaas ayuusuur ayuu tegey halkaasaa nimankii nasraanadu ay isugu biyo shubteen halkaasay wada yimaadeen kadibna salaaxuddiin ciidankiisi buu kiciyey markiiba meeshii suur ahayd deegaankii suur ahayd ee ay isugu yimaadeen raggii saliibiyiinta ahaa ayuu isku weer ama go'doon ayuu ka qabtay raximahullah mudduu ka hayin dabadeedna waxaa yimi xilligii shitaaga ama jilaalka iyo barafka ayaad yimi markaa salaaxuddiin muddo aad u dheer buu dagaalamayaa muddo afar sannadood ku dhowaada ayuu dagaalamayay markaa waxa uu go'aansaday in uu eh, go'doonka uu ka qaado magaaladan oo uu dib ugu laabto eh, agagaarkiisa oo ciidankiisii uu dib u habeeyo marka dabcan intii uu ishabaynta uu ku jiray eh, ayaa waxay go'aansadeen nimankii go-doonka laga qaaday inay weerar ay ku qaadaan magaalada cakka oo ay muslimiintu joogtay marka sidoo kalena waxaa soo baxay boqoradii reer yurubta markii hore waxaa soo baxaya umare iyo dad yaroo masaakiina ama generaaladii guud maanta waxa socda boqoradii waxaa soo baxay boqorkii eh, jarmalka waxaa soo baxay boqorkii faransiiska waxaa soo baxay boqorkii ingiriiska boqorka jarmalka waxaa la dhihi jiray fernando ama frederick eh, waxaa la dhihi jiray magaciisi frederick barbarosa frederic barbarosha nin jarmala buu ahaa waa boqorkii jarmalka ka telin jiray sidoo kale franska waxaa kasoo baxay boqorkii faransiiska ee la dhihi jiray philip augusto sidoo kale ingiriiskana waxaa ka telinayay richard qalbi asad ninka la idhaahdo ama hard of lion <laughs> wadne libaax libaaxa wadnaha nin kale ee richard la dhaho ayaa isaguna ciidankiisii soo baxay marka waa ciidan tiradoodu gaadhayso markii laisu geeyey laba boqol iyo konton kun oo ciidan oo saliibiyiina ayaa yurub ka yimi doomihii bay soo kaxaysteen halka ciidamada salaaxuddiin oo muddo aad u dheer dagaalamayeyna ay ka yihiin guud ahaan marka laisu geeyey labiyo toban kun oo ciidan kadib markaa wuxuu bilaabay salaaxuddiin raximahullah in uu caalamkii islaamka uu ku dhawaaqo waar ii kaalan yahay waar gaaladiibaa caawinaysa yacni alkufru yuciinu lkufra gaalkiibaa gaal kala caawinaya maxaa muslimku u soo caawin waayey oo u kaalmeen waayey waxa weeyaan muslimka kale cid markaa u timaada waxa weeyaan waa waaye wuxuu ku dhawaaqay wuxuu ku qayliyey khilaafadii cabbaasiyiinta ee ciraaq joogtay waxba waa usoo dhaqaaqi waayeen meel walba waa ku dhawaaqay ilaa dhawaaqiisii uu gaadhay muslimiintii ka talin jirtay dowlat lmuraabitiin la dhihi jiray ee ka talinaysay maqrib alcarabi ama galbeedka africa markaa iyo sidoo kale andalus aaggaasoo dhan ka telinaysay ilaa halkaasa qayladiisii ay gaadhay ninkii maqrib ka talinayay ayaa waxoogaa ciidan ah oo marka waxa weeyaan doomah dooma wata ayuu soo diray kuwaasna yacni inay ciidamadan faraha badan ee labada boqol iyo kontonka kun ee soo socda inay dib u dhigaan dabcan dadka iskama celin kara lakiin ay bal hadda yara habsaamiyaan un ayuu ugu talagalay markaa subxaan allah salaaxuddiin waa qaylinayaa meeshii oo dhan dad buu urursanaya dabcan cid soo dhaqaaqday waa waayey raximahullah waxa weeyaan nasraanadii kale ee meeshii suur la dhihi jiray ka yaacayna waxay dib u aadeen deegaanka ay muslimku deganaayeen cagka la dhihi jiray halkii bay aadeen markaa subxaan allah marka waxaad isbarbar dhigaysaan waa laba kun iyo shan boqol oo ciidana oo soo socda iyo nasraanada saliibiyiinta ahee marka horeba dagaalamaysay oo joogtay aaggaas waayo mamaalik iyo markaa waxa weeyaan eh, meelahaas iyo waxay ka dhisteen mamaalik mamaaligtu waxa weeye waa meelo ay ka talinayaan ama ay guumaysanayaan magaalooyin ay qabsadeen oo xoog ku qabsadeen kuwii joogay nasraanadii joogtay dhulka sham marka laisu geeyo waa laba boqol iyo konton kun ilaa saddex boqol oo kun oo weeyaan marka guud ahaan marka laisu geeyo saliibiyiinta salaaxuddiin kasoo horjeeda waxa weeyaan waa sita miat alf nasraani waa lix boqol oo kun oo nasraaniya weeyaan waa yani subxaan allah waa ciidan aan la sahlan karin ilaa iyo hadda de lix boqol oo kun dowladda haysata oo ciidana lix boqol oo kun oo ciidan oo military oo diyaar ah dowladda haysata waxa weeyaan adduunkaba dhanbay bay jani dhan bay dee qabsanaysa subxaan allah nimankii baa yimi oo xamaasadaysan oo waxa weeyaan boobkoodii uu usoo barakeeyey oo subxaan allah ninka hogaaminayana uu ahaa richard qalb al asad ninkii la dhigi jiray richardna waa ninkii ingiriiska xukumayay ama boqortooyada ingiriiska nin waxay leeyihiin wuxuu ahaa nin geesiya oo khiyaano badan oo balaayo wadwada dee dabcan khiyaanadana ingiriiska waa lagu yaqaanaa in badanna waad arki doontaan taarikhda haddaa barataan dowladda adduunka ugu khiyaanada badan waxa weeyaan iyo ugu oofin darada badani waa dowladda ingiriiska gaal iyo muslim intaba way khiyaamaysaa iyadu khiyaano waxaan ahayn kuma shaqaysato walciyaadu billah waxaana la yaab leh dadka aamina marka waxyaalaha waxa la yaab leh dadka aamina dowladda ingiriisku waxa weeyaan waa taariikhda bani aadamka waxii soo maray dowlad ka khabiitaysan ama ka xun laguma arkin subxaan allah leanna waxa weeyaan waa dowlad aan cahdi aqoon oon cahdi aqoon oo khiyaano ku dhisan ilaa iyo hadda khiyaanay ku dhisantay subxaan allah ma khiyaamayso oo keliya muslimiinta waxay khiyaamaysaa xitaa waxa weeyaan yurubta kale wada dhasheen faransiiska intaasoo jeer bay khiyaamaysay yurub intaasoo jeer bay khiyaamaysay waa dowlad asalkeed iyo dhiiggeedu ingiriisku waa khaa mar walba dhiiggiisay ku jirtaa walciyaadu billah calaa kulli xaal isku weer ayay ka qabteen waxa weeyaan isku weer bay ka qabteen magaaladii caka la dhihi jiray ee muslimiintu ay joogtay magaalada caka waxay leedahay xusaar aad u weyn waxay leedahay dhufays aad u weyn dhufayskaas waa gidaarro dabcan saliibiyiintii markii horeba sii joogtay aagaas ayaa isku weer ka qabatay salaaxuddiin wuxuu isku dayey bal inuu ka fujiyo kuwii isku weerka ka hayay ayuu haddana isku weer uu ka qabtay subxaan allah ku yacni go'doonka uu ku hayay ayuu isna ku go'doomiyey wuu isku dayay wuu isku dayay way u suurtoobi weyday waxay saliibiyiintii waxay dhisteen abraaj yacni sano dhaadheer oo looxya bay dhisteen oo ay doonayaan inay gidaarka intay gaadhaan ay ka tallaabaanba saddex sare oo dhaadheer bay ka dhisteen aaggaam subxaan allah salaaxuddiin wuu isku dayey manjaniiqi buu ku tuuraa yani wiishkii dhagxaantiis warmihii way dhaqaaq weyday subxaan allah tiro badnaantooda awgood subxaan allah nimankii deganaa ama muslimiintii deganeed magaalada cakana naftaa hays waxay cunaan ma haystaan subxaan allah warkooda si loo helana yani way adkaatay ilaa iyo salaaxuddiin waxa weeya wuxuu ku qasbanaaday inuu shimbirtii eh, inuu shimbir uu diro shimbirihii waraaqaa loo dhiibi jiray xilligii hore shimbir baa loo dhiibaya lagu tababaraya shimbirtaasaa duulayso warqadda geynaysa meel heblaayi marka shimbirtaasuu kula hadli jiray marka dadkii deganaa ahlu caka marka magaalada caka degana saibiintii waxay isku dayeen marka in ay waxa weeyaan badda magaalada caki badday ku taalla waa xeebbay ku taalla dhanka berriga dabcan waxay kaga jiraan marka waxa weeyaan dee dhufayskii baa lagaga haya inay dhanka badda ay kasoo weeraraan marka baddu waxay lahayd meel gidaar weyn ayay lahayd oo doomaha soo dhawaado oo dhan marka waxa weeyaan intay qofka gidaarka saaran baa waran buu ku tuuraya iyo dab iyo holac marka looma soo dhowaanayo gidaar aad u layaabla bay lahayd marka magaalada caka dabadeedna way isku dayeen saliibiyiintiina halkaa soo galaan muslimiintii halkaa joogtay baa marka waxa weeyaan celisay oo way ku guulaysteen inay dabcan kuwo naftood hurayaal oo saliibiyiina ayaa markaa doomo ololaya bay dooneen inay geliyaan gidaarkaba si gidaarkuba uu dumo laakiin muslimiintii ilaahay baa u gargaaray dabayl baa timi wixii eh, shidaal bay haysteen markaa waxoogaa niftiga xilligaa waa la adeegsan jiray dabcan shidaalka waxaa loo adeegsan jiray wax lagu gubo looma adeegsan jirin energy ama baabuur iyo de wax noocaasa in lagu daaro ee eh, shidaalka waxaa laga heli jiray fataxaadka waaweyn iyo maaragtay dhulku si uu jooga buu shidaal buu soo tuuraa marka lama qodi jirina dhulku wuxuu soo tura baa la uruursan jiray markaa dab baa lagu shidi jiray dabadeedna waa lagu dagaalami jiray sida baaruda oo kale ayaa lagu dagaalami jiray marka shidaal badan bay siday dab bay qabatiyeen doomihii way gubteen marka ayadoo kuwii lagu jirabaa waxaa yimi labadii boqol iyo kontonkii kun ee uu hogaaminayay richard qalbi asad ninkii qalbi libaaxa ahaa ama qalbi anagu qalbi digaag baan odhanayna subxana allah la ilaha ila allah leanna waa kafirun murtadun an ilislaam gaal weynaaday ayuu ah ala kulli xaal gaalkaas markaa richard qarbilased ayaa yimi isna wuxuu xoojiyey magaalada caka oo marka waxa weeyaan subxaan allah ahayd meel mel marka xeeba sababta ay caka u doonayeen inay qabsadaanna waxay ahayd magaalada caka xeeb bay ku taallaa in ay xeebtana qabsadaan sidoo kale ganacsigana qabsadaan la wareegaan caka hadday qabsadaan qudus inay ku duulaan ama falastiin o dhan iyo caalamka islaamka o dhan meelo badan inay qabsadaan way u suurtoobaysaa marka marka ugu alaali waxay awood hayeen caka ayay ayay dul dhigeen marka subxaan allah calaa kulli xaal markii muddo lix bilood ay go-doon ay ku hayeen oo salaaxidiin uu isku dayayo oo markuu qolo la dagaalamaba qolyihii kale ay xusaarkiiyo go-doonkii ay ku hayaan meesha ayaa waxa u suurta gashay in ay gidaarkii qayb ka mida ay dumiyaan inay gidaarkii qayb ka mida magaalada caka ay dumiyaan dabadeedna ninkii joogay eh, xaakimkii caka ee eh, muslimkaa tow joogay baa wuxuu eh, warqad u qoray heshiis nala gala richard qalbil asad ayaa wuxuu dhahay maya ma markaan idin qabsanay ayaad leedihiin waan isdhiibanaa waan diidnay buu yidhaaheen dadkii caka joogeen waxay dhaheen haddaba adeer waa layna dilayaa kolliyo kolleba waan dhimanayna aynu nafteenna markaa wax iska celina marka subxaan allah calaa kulli xaal si ay ahaataba markii ay adkaatay ayaa waxaa salaaxuddiin iyo richard qalbil asad baa wada hadlay heshiis inay galaan heshiiskuna wuxuu ahaa in faraha laga qaado oo ammaan la siiyo dadka degan magaalada cake muslimiinta ah taa beddelkeedana saliibiyiintu ay qabsadaan magaalada cake markaa oo faraha laga qaado oo aanay laynin muslimiintii markaasaa weliba wuxuu ka dalbaday shan boqol oo kun oo lacag dirham eh, dinaar dahaba buu ka dalbaday salaaxuddiin dabcan salaaxuddiin muslimiintii baa la haystaa subxaan allah haddii kale way leynayaan nimankani laa yarqubuuna fi mu'minin ilan walaa dima ballan iyo axditoonna ma oofiyaan marka wuxuu dhahay lacagtana waan bixinayaa faraha uun ka qaado subxaan allah dabadeedna salaaxuddiin wuxuu dhahay lacagtii dabcan way furteen magaaladii way qabsadeen muslimiintii way qafaasho wixii o dhan way haystaan gacantay ku haystaan way ka awood bateen salaaxuddiin wuxuu dhahay lacagtii oan idin siinayaa soo daaya dadka muslimiinta waxay dhaheen adigu lacagta keen marka hore wuxuu dhahay lacagta waan bixinaya laakiin soo daaya muslimiinta way diideen in ay soo daayaan muslimiinta ilaa iyo lacagta ay qaabilaan dabcanna umay jeedin waxay rabeen inay lacagtana qaataan dadkana ay laayaan marka richard qalbil asad khabiidkaasi intuu u yeedhay saddex boqol oo nin oo muslimiina raggii ayuu buur hortii isagoo salaaxudiin uu arkaya ayuu ku gowracay dhammaantood salaaxuddiin wuxuu qaban kara male subxaan allah garhkiisuu sidaa u xoqay timihiibuu ciid ku shubay muxuu yeelaya subxaan allah tiro ciidda laba boqol iyo konton kun oo ciidan weeyaan isna labiyo toban kun weeyaan subxaan allah dadkii isdhiibay ayay saa u galeen dadkii isdhiibay ayay saa u galeen balan iyo axdii toonna umay oofinin subxaan allah magaaladii cakana way qabsadeen kadibna dagaalo kala dhacay waxay qabsadeen yafa waxay qabsadeen xayfa sidoo kale dagaal kale a ka dhacay eh, arsofa dagaal salaaxudiin iyo nimankii richard qalbilas eh, dhex maray ciidankii ciidan aad u tiro badan dabcan ciidankii muslimiinta lagu jebiyey ilaa iyo ibnu shadaad waa ninkii taarikhyahanka ahaa ee qoraya isagoo salaaxudiin uu goobta dagaalka isagoo joogo ayuu kitaabka qorayy eh, uu qorayay taarikhda waxa dhacaya dagaalka wuxuu ku leeyahay waxaan arkayay salaaxudiin oo faraskiisa saaran oo dhalinyayar dhalinyar yacni dad dhalinyaro ah ay hareertiisa joogaan dadkii muslimiinta way ku laayeen halkaa goobti subxaanallah markii dambe salaaxuddiin wuu fakeray wuxuu dhahay nimankan ujeeddadoodu waa maxay ujeeddadoodu waxa weeyaan inay qudus qabsadaan marka ciidankiisii intii soo hadhay wuxuu u diray qudus qudus bay aadeen marka marka dhufays buu ku galay magaalada qudus sidoo kale qudus markuu qabsaday dhabarkiisa waxaa ka dambeeya dhulkii shaam oo dhan medadku xaggaa dambe uga imanaya cuntadii iyo biyihii oo dhan dabadeedna subxaan allah dhufayskii buu ku galay magaalada qudus gaaladii kalena iyaguna dhufayskii waxa weeyaan eh, go'doonkii bay ku qabteen magaaladii markaa ninkii richard la dhihi jiray baa wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay buu yidhi magaalada qudus qabsan mayna intuu salaaxuddiin uu nooy anaa aqaana buu yidhi sida loo dagaalamo waana aqaana anigu sida loo dagaalamo salaaxuddiin intuu nool yahay nafiyay ku jirto qabsan mayno qudus subxaan allah wuxuu dhahay haddaynu weerar aynu qaadno hal meel aynu weerar aynu ku qaadno ciidankooduna halka meesha aynu weerarka ugu qaadnay bay isugu wada imanayaan mana geli karino meeshuna waa gidaarka haddaynu dhagax ridno dhagaxii way taagayaan haddaynu ciidankeenna kala kaxayno nidhaahno magaalada qaybo kala duduwan aynu geynona salaaxuddiin baa marba maadaama ciidanku uu yaraanayo marba intuu soo baxo ayuu ciddii markaa meel timaadaba uu keligood ku laynaya sidoo kale wuxuu dhahay annagu beledkeenni waynu ka fognahay ingiriiskan ka nimi iyo france iyo jermal iyo yurub baan ka nimi isaguna beledkiisii buu joogaa masar iyo dhulkii shaam iyo suuriya aaggaas madadku wuu imanaya subxaan allah ila magaalo waxaa marka la go doominaya waa in afartan baynaljahaaba laga go doomiyaa si biyaha loogu diido wejiga keliya yani dhankaa keliya haddaad ka go goodoomisid de xaggaasa alaabta uga imanaysaa madadku uga imanaya weligoodba way ku jirayeen marka wuxuu leeyahy richard anigu waan aqaanaa dagaalka marka salaaxudiin intuu nool yahay magaaladan la qabsan maayo subxaan allah haddana waxa weeyaan khilaaf baa soo kala dhex gala iyagii waxa weeyaan ayn dib u noqono aanu joogno waxyaalahasaasoo kala soo kala dhex maray ninkii la dhihi jiray conrad oo isagu madax u ahaa saliibiyiinta degan dhulka sham ayaa markuu dareemay inuu richard uu doonayo inuu dhulkii yurubta uu ku laabto ayaa u cabsaday wuxuu dhahay hadduu richard uu laabto oo ciidanka laba boqol iyo kontonka kun dib u laabto waxa weeyaan salaaxuddiin ilaah un ku dhaartay ku dayn maayo marka uu richard uu baxoba dib kuugu soo baxaya wuu ku gomaadaya marka wuxuu dhahay waa inaan salaaxuddiin la heshiiyaa oo aan dhahaa ii qorhudna yacni bandow aan ammaan kala saxeexano subxaan allah sidii buu yeelay conrad warqadii buu u qoray wuxuu dhahay salaaxuddiinow heshiisiisii salaaxuddiin wuxuu dhahay muslimiinta aad gacanta ku haysana maxaabiista igu soo wareeji heshiiskana waan kuu saxeexaya sababtuu heshiiska u diyaariye yani u ogolaadayna waxay ahayd in uu khilaaf uu kala dhex geliyo saliibiyiintii markaa dagaalamaysa leanno waxaa ka mid a ah qaabka lagu dagaalamo ama waxa weeyaan istraatiijiyadda markay cadowgaagu iskhilaafaan subxaan allah dee way ku fududaanaysaa sidaad uga adkaatid muslimkuna hadduu iskhilaafo cadowgooduna waxa u fududaanaysa in ay say doonaan ay ka yeelaan <laughs> dibigii maalinta cad la cunayay de weeyaan dibigii madoobaa iyo dibigii casaa weeyaan subxaan iyo dibigii caddan saasoo kalea lagu cunaya marka subxaan allah calaa kulli xaal waxaa dhacday arrin la yaab leh xashaashiintii xashiishadda cuni jiray ee ismaaciiliyiintii faatimiyiinta shiicada ahayd ayaa intii uu heshiiska uu kula jiray conrad ayay conrad saliibigii conrad la dhihi jiray bay dileen subxaan haddaba xashiishiyiintii markay dileen conrad waxay kaloo isku dayeen inay dilaan subxaan allah waxay isku dayeen inay dilaan salaaxuddiin alayubi wuu ka fakaday marka markii conrad la dilay arrintii waxay isugu soo biyo shubatay maxay ra'yigii richard ila isagu wuxuu doonayay salaaxuddiin inuu khilaafuu kala dhex geeyo inuu conrad u noolaada waxay u ahayd isaga maxay fursad bay u ahayd khilaaf dhexdooda ah laakiin marka conrad xashaashiintii xashiishiyiintii ay dileen waxa weeye subxaan allah aragtidii richard baa markaa loo batay subxaan allah richard intii uu meesha joogay wuu xayirmay marka magaaladii ma furan karo beledkiisii hadduu ku laabtana ceeb buu kula laabanaya maxaad ka soo doontay dagaalka maxaad ka soo qaaday ila qudus bay dhammaantood qudus bay rabaan qudus qudus bay raadinayaan subxaan allah maxaad kasoo doontay subxaan allah kadibna xilliyada iyada lagu jiro richard ayaa xanuustay ninkii richard la dhihi jiray uu xanuustay cudur baa ku dhacay dabcan maadaama xilliga dowladda islaamku iyadoo weliba laynaga awood batay xilligaa laynaga awood badnaa haddana dee caalamka islaamka ayaa ahaa caalamka adduunka wax walba ku hogaaminaya hadday daawada tahay hadday dhakhtarnimada tahay hadday cilmiga sayniska tahay wax walba caalamka islaamka ku hogaaminaya adduuniyada marka salaaxuddiin wuxuu go'aansaday arrin cajiiba ah wuxuu go'aansaday in uu maaragtay habaarqabihii richard qalbel asad la dhihi jiray in uu daawo u diro wuxuu diray faakihadii iyo daawadii si uu isugu cilaajiyo iyo iyo thalji yacni barafkiibuu u diray dabcan markuu nin dhakhtarana waa u tego muslin ah waa la daweeyey ninkii richard la dhihi jiray mucaamalo la yaable iyo dhaqan la yaabla buu ka dareemay meeshii waa la yaab iminka ilaa iyo hadda culimmada taarikhda way isweydiisaa maxaa ku kalifay in salaaxuddiin inuu daweeyo colkiis inuu dhintaaba u roonayd bay qaar leeyihiin hase ahaatee markaad fiirisid yacni eh, meesha markaad fiirisid labada richard qalbi richard qalbil asad waxa isaga aragtidiisu ay ahayd inaan meesha la furan karayn oo aanu ku raagayn o iska laabanayo marka waxa eh, fursad ay ugu jirtaa meesha salaaxuddiino inuu isagu iska laabto ciidankao o dhan ula laabto taasi waaba janis meesha u yaala iyo sidoo kale waxaa laga yaabaa dee inuu dhaqankii wanaagsan iyo akhlaaqdii wanaagsan ee salaaxudiin raximahullah in uu uba naxayba ama u naxariistay calaa kulli xaal ninkii waa daawoobay uu ka kacay dabadeedna wuxuu ogolaaday mufaawada yacni in heshiis la galo heshiisku muxuu ahaa wuxuu dhahay salaaxudiin iisoo dir ii kaali buu yihi markaa wuxuu dalbanayay inuu salaaxudiin iyo richard ay wada kulmaan salaaxudiin wuu diiday walaalkiibuu diray caadil ahaan caadil baa la diray waa heshiiskiibuu soo bandhigay saliibiyiintu waxay dhaheen waa inna lagu soo wareejiyaa maxay baytilmaqdeska sidoo kalena waxaan idin ogolaanaynaa inaad soo siyaarataan baytilmaqdeskiinii iyo muqadasaadkiinii waxa weeyaan absolutely waa sida iminka ay yahuuddiina leedahay annaga hanaloo ictiraafo inaan e, magaalada qudus aanu leenahay sidoo kalena baytilmaqdeska iyo meelahana waad iska iman kartaan absolute wax allaali waxay ku kala duwan yihiin male subxaan allah mufaawadadii uu soo bandhigay salaaxuddiin baa loo sheegay uu yidhi ma qudus qudus gorgorkan gorgortan adeer ma geli karto qudus naxqudsu eh, lana buu qudus annaga iska leh laa tuukhadu ila bidam dhiig waxaan ahayn laguma qaatee qudus subxaan allah waa loo diriradeer qudus subxaan allah gorgortan ma geli karto mufaawadadii iyo heshiiskiina wuu dal uu tuuray jihaad baanu u iclaamiyey markuu erayada noocaasa u keenay subxaan allah intii lagu guda jiray arrintan oo ninkii richard uu xayiran yahay wuxuu sameeye uu garan waayey subxaan allah ayaa waxaa dhacday waddankii ingiriiska ayaa qalalansa kaga kacay ila nimankana waa boqorro midna france buu ka yimi midna dabcan jarmal buu ka yimi midna ingiriis buu ka yimi weliba khaasatan kii jarmalka ka yimi Eh, fernando eh, frederick barbaros isagu intuu jidka kusoo jiray buu webiga ku qarqoomay halkaasuu ku dhintay madaxweynihii jarmalku subxaan allah marka waxaa ka dhacday ingiriiska arrin cajiiba richard qalbilasid walaalkiiyo john la dhihi jiray ayaa ingiriiskiiba la wareego dhahay anaa boqorka ahba deetana ninkii waxaa ku noqotay eh, qudus baad raadinayseen beledkaagiiba la qabsay waddankiiba lagaa qabsay subxaan allah deetana isagiibaa dalbaday iminka mufaawado iyo musaalaxo oo dhahay anaa heshiiska qudus idinkaale wuu qiray qudus idin kaale buu ku qoray warqadii waayahay qudus idin kaale saliibiyiinta meesha jooguna halaynin ayaa laga saxeexay subxaan allah dabcan heshiiskii sidii buu ku dhammaaday habaarqabihii richardna ingiriiskii buu ku laabtay subxaan allah eh, subxaan allah sanadkii shan boqol iyo ayaa heshiiska la kala galay waa heshiiska sulxu ramla magaalada ramla lagu kala seexay waa heshiis caana weeyaan sidoo kale ammaanka int waxaa la islamad gelinayaa saddex sannadood oo keliya saddex sannadood oo keliya saliibiyiintu waxay dhaheen toban sannadood ama nabadgelyo weligeedba joogta noo ha nolo ogolaaday wuxuu dhahay salaaxuddiin maya ma naqaano adeer nabadgelyo weligeedba joogta sidee u joogtay dee weligeedba sidee u joogtay ma dhulkaad leedahay subxaan allah waxaad dhulka ku qaadateen markii dacfiga iyo tamaryaridu annaga nagu dhacday dhulkan annaga iskale buu leeyay ee markii dacfiga iyo tamaryaridu annaga nagu dhacday awgeed baad ku qaadatay melihi ama nabadgelyo ammaan weligeeba na sii umayaga dhul kale marka markaasaa loo siinaya subxaan allah saasuu dhahay marka subxaan allah dhulkay la meel lahayne duulaan iyo guumaysi bay ku joogeen calaa kulli xaal richard wuxuu ku laabtay beledkiis uu ka yimi buu ku laabtay kadibna salaxuddiin waxa weeyaan sumcaddiisii iyo magiciisii baa adduunyada gelgelay laba boqol iyo konton kun iyo laba boqol iyo konton kun oo kale meesha joogay shan boqol oo kun ayuu ku wajahay labiyo toban kun oo nin arbac sanawaad afar sannadood faraska uu saaran yahay ka mudegin seeftiisii iyuu wataa iyo qalabkii iyo saanaddii uu ku dagaalamay subxaan allah dunida caalamka islaamka o dhan baa gelgelantay kayf kayf yurub oo dhan oo su timi ayuu keligii jebiyey raximahu llahu raxmatan waasican kadib afar sannadood kadib markii dhulkii ammaan u noqday dadkii isdhex galeen ammaan caadiya yacni si rasmiya ammaanku u yimi ayuu ku laabtay magaaladii dimashq isagoo guul ah dadkii reer dimashq waxay u soo dhoweeyeen istiqbaal iyo soo dhoweynta geesiyada ayaa loo sameeyey raximah llahu raxmatan waasica kadibna mawsimkii xajka ayaa la gaadhay wuxuu doonay salaaxuddiin inuu xajka waajibaadka xajka uu soo guto marka ibnu shaddaad ayuu la tashaday wuxuu dhahay geerida ugu wanaagsan adduunyada ma sheegaysa markaasu wuxuu dhahay geerida adduunka ugu wanaagsan waa inaad shahiid aad noqotid inaad ilaahay adoo jidkiisa u diriraya aad dhimatid deetana wuxuu dhahay ilaahay jidkiisa inaan u diriro ayaan ka dooranaya markaasaa weliba qaadigii masr ila masr isaga ka telinaya oo raggii culammada ahaa wadaadada ahaaba waxay dhaheen intaad xajayso waxa weeyaan waxa kaaga ka khayr badan inaad muslimiinta ka difaacdid gaalada marka taasaa kaaga khayr badan bay dhaheen fiqhuwaxa eh, weeyaan eh, muqadimaadka maaragtay eh, sidii baa lagula teliyo dabcan u yeelan muddo yar kadib salaaxuddiin wuu xanuustay raximahullah cudur baa ku dhacay ama xanuun baa ku dhacay uu awoodi kar waaye faraska uu fuulo ama subxaan allah uu istaago markii uu xanuustay ayuu markaa wuxuu u yeedhay ninkii calankiisa xambaari jira ama calankiisa sidii jira xaamilu raayatihi ninkii yani calankiisa ra'sa qaadi jiray markaasu wuxuu dhahay ninkii buu la hadlaya calankiisa qaadi jiray wuxuu yidhi calankaygan waxaad qaadaysay markaan anigu dagaalamayay markaan anigu dhinto kadibna calankan qaad oo ha dhigin buu yidhi carruurtiisii buu yeedhay weliba ninkii la dhihi jiray alafdal ayuu la dardaarmay dardaaran aad u dheer ilaahay ka cabso iyo dardaarankii islaamka iyo muslimnimada ilaahay uu ka cabsado dadka muslimiinta ah oo cadaalad uu kula dhaqmo waxyaalo badan buu kula dardaarmay kadibna salaaxuddiin wuu geeriyooday raximah allahu raxmatan waasican isagoo geesiya oo sumcad iyo magaca kuleh caalamka islaamka dunida meeluu joogana duco iyo karaamo iyo waxa weeyaan sharafka mudan raximah allahu raxmatan waasican dabcan markii uu salaaxuddiin uu geeriyooday caalamka islaamka dhan baa murugooday raximah llah xataa gaaladii nasraanada ahaba murugootoo dhahday weligaya maanaan arkin qof aanu la dagaalamno nasraani ha ahaado ama muslimba ha ahaadee qof la dhaqan ahanin aad u akhlaaq wanaagsan ayuu ahaa salaaxuddiin alayubi raximahu llah markii uu geeriyooday salaaxuddiin dowladdiisii ayuubiyiinta ayaa dowladda loo yaqaanay way qayb qaybsantay carruurtii uu dhalay baa qolaba meel ay la qabsatay wiilkiisii casiiz la dhihi jiray wuxuu qabsaday masar wiilkiisii kale la dhihi jiray markaan al afdal isna wuxuu qabsaday markaa dimashqi adigu dhulka sham oo dimashq iyo magaalada qudus ay soo gudagelayso aaggaasoo dhan ayuu qabsaday walaalkii oo ahaa malik alcaadil ninkii la dhihi jiray oo walaalkii ahaana isna wuxuu madaxu ka ahaa magaalada ama waddanka urdun marka kadibna khilaaf baa wuxuu soo kala dhex galay carruurtii uu ka dhintay ee salaaxuddiin uu dhalay marka labadii wiil waxay noqdeen siiradoodu mid aad u xun waxay bilaabeen in ay maxay inay ku xadgudbaan dadkii raciyadooda ahayd ama dadkii mas-uulka ka ahaayeen dulmi badan bay ku kaceen cashuur fara badan bay dadka dusha ka saareen weliba khaasatan ninkii haystay dimashik ninkii haystay iyo qudus ka talinayay ee la dhihi jiray al afdal marka dabadeedna dadkii deganaa magaalada dimashik baa waxay u cawdeen ninkii masar joogay ee dee ay walaalaha ahaayeen alcasiis la dhihi jiray alcasiiskii baa soo orday oo wuxuu doonayaa inuu mushaam oo dhan u qabsado oo walaalkii u ka qaado al afdal wuxuu la hadlay adeerkood oo markaa dee salaaxuddiin walaalkii alcaadi la dhihi jiray ee joogay waddanka urdun marka adeerkood baa heshiisiye wuxuu dhahay yacni wuu nasteexeeyey ninkii masar ka yimi wuxuu dhahay adigii ciidankaagu dib u laabo eh, dib ayuu iskaga laabtay marka subxaan allah haddana yacni subxaan allah alcasiiskii masar haystay isaga laftigiisuna siiradiisu sidii aabihii oo kale may ahayn isna dulmi badan buu ku kacay marka haddana mar labaad ayaa waxaa laga cawday ninkii joogay dhulka sham ee ashraf la dhihi jiray al afdal la dhihi jiray subxaan allah dabadeedna kii masar joogay baa weerar kusoo qaaday sham mar labaadba haddana adeerkooduu kala dhex galay markii uu adeerkooduu kala dhex galay wuxuu arkay in labada nin ka aadka usii xumi inuu yahay kan jooga markaa dhulka sham ka talinaya la dhahda al afdal marka wuu waa laga qaaday ninkii alafta la dhihi jiray ayuu ka qaaday booskii waxa la wareegay alcasiis ayaa la wareegay gebi ahaanba subxaan allah wuxuu la wareegay subxaan allah wuxuu la wareegay magaaladii dimishik ayuu la wareegay waxaana meesha haystay oo qabsaday oo loo dhiibay adeerkooda oo caadil aha ayaa marka qabsaday subxaan allah haddana ninkii alcaziis la dhihi jiray nin yani subxaan allah isaga laftigiisu weerar ah buu ahaa uu soo duulay magaaladii dimashik buu kusoo duulay adeerkii oo jooga buu ku duulay subxaan allah ehm, adeerkii markii uu kusoo duulay ehm, xisaar buu ka qabtay yani muddo dhowr bilooda afar bilood meelaha lix bilood meelahaasu xisaar uu ka hayay go'doon doon uu kuku hayay kadibna wuu iska laabtay alcaadil oo adeerkooda ahaa ayaa ka daba baxay ciidankii waxa weeyaan masar ka yimi wuu qabtay wuu jabiyey markii uu jebiyey kiina wuu firdhaday subxaan allah salaaxuddiin walaalkii oo caadil ahaa ayaa wuxuu qabsaday sham iyo wuxuu qabsaday masar oo dhan subxaan allah dabcan caadil waa nin khibrad badan leh oo walaalkiibuu khibrad badan ka soo dhaxlay markii uu dhulkii o dhan uu qabsaday ayaa waxaa kusoo biray xijaaz makiyo magaalada maka iyo madiina oo dhan ayaa kusoo biray waxay dadkii dib u xasuusteen dowladdii salaaxuddiin alayubi raximahullah dowladdiisii markii ay waasacantay oo dhulkii gacanta uu ku dhigay caadil ayaa waxa dhacday nasraanadii aaggaa ka agdhowaay oo dhan ayaa cabsatay markii dowladdiisu ay weynaatay kadibna heshiis bay dib ula galeen toban sannadood bay la galeen inaan wax dagaal ahayn inaanu dhicin alcaadil isaguna wuxuu rabay inuu yacni khilaafaad hoosaabaa ah jiray markaa isaga laftigiisu uu ku kalifsanaa ama uu ku qasbanaa inuu heshiiska galo wuu la galay ammaan iyo hudna ama bandow in ammaan la saaro yani bendow uma jeedo kelmadda bendow waa marka la xidho wax weeyaan lakin waxa ujeeda ammaan iyo nabadgelyo ayaa lagu heshiiyey waddanka o dhan marka toban sannadood lix boqol iyo shan iyo tobankii milaadiga ayuu geeriyooday caadil markuu caadil uu geeriyooday carruurtiisii baa la wareegtay mamlakadiisii khaasatan wiilkiisi kamil la dhihi jiray wuxuu qabsaday masar kamil walaaladii oo ashraf la dhihi jiray isaguna wuxuu qabsaday maxay waxay qabsadeen dhulka sham iyo suuriya ayay qabsadeen marka subxaan allah kadibna nin la idhahdo john john dabre john dabry oo la baxay boobkii ama boobkii maaragtay ama baadarigii ugu weynaa kristaanka ayaa wuxuu u bixiyey ninkan magac buu siiyey la ah melik alquds almuraqab yani waa boqorka qudusta la raadacaynayo in lasoo furto ama la helo marka yani john dabry ciidan buu soo kaxaystay masar ayuu yimi masar markii uu yimi meesha dimyaad loo yaqaano ayuu qabsaday kadibna qaahira ayuu marka wuxuu ka qabtay go'doon magaalada waddanka masar waxaa ka tilinaya kamil ibnu cadil ayaanu nidhi kamilkii ayaa wuxuu usoo bandhigay john dabry wuxuu usoo bandhigay in uu siiyo magaalada qudus magaalada qudus qaado goodoonka naga qaad buu yidhi john dabry boobkii iyo baadarigii buu qoray wuxuu dhahay magaaladii qudus waa layna siiyey oo kamil bayna siinaya ka waran boobkii wuxuu dhahay maya maya masar baabad iminka gacanta ku haysaa waxna iskama dhicin karayaan masarna qaado qudusna cid ka celinaysaa ma jirtay hore u soco eeg tafaraaruqii muslimiintu wuxuu keena eeg subxaan allah kadibna waxay way diideen anagu ma rabna bay dheheen qudus adiga iyo qudus intabaanu ku qaadanin dabcan go'doon adag bay ku qabteen dadkii ehelkii magaalada masar deganaa dalka masar ayaa waxa weeyaan waxay la galeen saliibiyiintii dagaal ku dhufoo ka dhaqaaqa xarbi ka riwol farri ku dhufoo ka dhaqaaq ku dhufoo ka dhaqaaq way mar walba dib aya u dhigan marka waxa weeyaan waxa dhacday in uu in uu marka wax weeyaan dadkii u deganaa magaalada ama dalka masar in ay dhammaan iska caabiyaan dadkii oo nimankii saliibiyiinta calaa kulli xaal waxaa dhacday waxaa dhacday subxaan allah in muddo saddex sannadood ah go'doonkii markii ay ku hayeen dalka masar inay dib isaga laabteen ay ku laabteen magaaladii cagka ay qabsadeen subxaan allah xilliyadaa waxa kale oo walaalayaal Eh, dunida ka cusboonaaday ama yani arrintii dhacaysay adduunyada meelaha kale ka dhacaysay waxay ahayd magoolkii iyo tataarkii tataarkii ayaa adduunka kusoo fiday xilliga oo ninkii jenkis khan habaarqabihii weynaayey jenkis khan ee aasaasay dowladda tataarka ayaa wuxuu soo qabsaday gebi adduunyadii oo dhan berigeedoo dhan buu qabsaday hindiyuu qabsaday dhulka faris buu qabsaday afghanistan buu qabsaday ruushka iyo moscow soo qabsaday wuxuu yimi ciraaq dowladdii ka talinaysay cabaasiyiinta ayuu waxa weeyaan ayaa wax yar ugu harsan tahay inay qabsadaan kadibna waxaa geeriyooday jenkis khan boqorkoodii baa geeriyooday jenkis khan markaa waxay ku qasbanaatay inay dib isu soo habeeyaan oo inay dib isu habeeyaan oo bal arrimahoodii ay dib isula noqdaan marka marka waxa weeyaan tataarkuna waa nimankii aan nixi jirin weeyaan ee dadka badan ee muslimiinta malaayiin qof bay laayeen malaayiin qof dabcan inagu kama warramayno ama barnaamijkeenu kuma saabsana tataarka iyo mongoliyiinta subxaan allah waxaa dhacday marka nin la dhihi jiray boqorkii magaranaysa jarmalka ka talinaya oo frederick la dhaho boqorka waxaa la dhihi jiray frederick waxa dhacday wuxuu ahaa beryo hore ayaa laga yaabaa inuu ka gaabiyey dagaaladii saliibiyiinta inuu ka soo qayb galo dabadeedna boobkiibaa wuxuu u dhiibay kaadkii uu jannada kaga xaaraantimeynayay <laughs> laa xawla walaa quwata illa billah jarmalka boqorkoodii jannada buu ka xaaraantimeeyey boobkii subxaan allah naarta ayuu u qoray dabadeedna boqorkii jarmalko frederik la dhihi jiray wuxuu guursaday gabar la dhaho isabella oo uu ka dhintay ninkii aanu sheegaynay aynu ahayn john debry baa la dhahaa waa ninkii masar weerarka kusoo qaaday ee boqorka raadinaya subxaan allah qudus inu furto ayaa dhintay dabadeedna inantiisii isabella la dhihi jiray ayaa meeshiisii la wareegtay boqorkii jarmalkee jannada laga xaaraantimeeyey ayaa wuxuu guursaday isabella dabadeedna wuxuu la baxay ninka iminka boqorka cusub ee raadinaya qudus buu ayuu la baxay subxaan allah shan boqol oo nin buu soo kaxaystay wuxuu yimi magaaladii ama waddankii masar buu adugu weerar buu kusoo qaaday dhanka badda ah buu kasoo galay shan boqol oo nin buu wataa habaarqabahaas subxaan allah dabadeedna masar markii uu yimi ayaa ninkii kamil la dhihi jiray oo iska daciif tamaryari ay haysay ayuu dul yimi oo waxba iska celin kari waayey subxaan allah kiibaa waxa weeyaan wuxuu usoo bandhigay wuxuu dhahay masar goodon hanugu qabanine qudus baanu ku siinayna baleeg ilahi kugu dhaariyo dacfiga iyo tamariyadadiisa iyo khiyaanada uu ku kacay wuxuu dhahay qudus baanu ku siinaynaa waa nin shan boqol oo nin wata subxaan allah qudus ayuu saxeexay iyo magaalooyin fara badan oo kale subxaan allah habaarqabihii jannada baa laga xaaraantimiye naarta uu qoray boob ayaa wuxuu qabsaday qudus buu galay subxaan allah kuwii qudus nasraanadii saliibiyiintae joogay qudus markii soo gelayay dhagxaan bay la dhacayeen dhagxaan ayay la dhacayeen oo ay lahaayeen habaarqabihii boobku uu jannada ka xaaraantimeeye weeyaan markii uu qabsaday qudus oo uu shan oo nin uu ku qabsaday buu wuxuu dhahay wallahi waa mucjiso dabcanna mucjisay ahayd nin shan boqol oo nin ku qabsaday bal magaalada quduseega subxaan allah richard qalbil asad shan boqol oo kun ayuu ku qabsan waayey markuu salaaxiduuniyo joogay ninna wuxuu ku qabsaday qudus shan boqol oo nin markii uu maqlay baaderigii habaarqabihii frederick baa markaa ku qabsaday shan boqol oo nin qudus oo loo furay iska gal iska soo galay ayuu ka qaaday kaadhkii jannada naarta deetana kaadhkii jannadu u qoray laa <laughs> xawla walaa quwata ila billah dabcan qudus haddana waxay gacantii mar saliibiyiintii mar labaad ku noqotay baleeg subxaan allah dadkaasi say u gelayeen islaamka islaamkiiyo muslimiinta toban sannadood bay gacanta ku hayeen cashara siniin ayay mar labaad ayay ku hayeen gacanta saliibiyiintu magaaladii qudus markaa kadibna ninkii la dhihi jiray nasur daawuud oo xukumi jiray urdun ayaa wuxuu u yeedhay khwarzimiyiintii khwarzimiyiintu waxa weeyaan waa kuwii lagu soo jebiyey beledkoodii afghanistan iyo bukhaara iyo dhulkaa lagu soo jebiyey dowladda khwarizmiyiin waxaa soo jebiyey tataarkii iyo mogoolkii kuwii oo calooshoodow shaqaystayaal noqday oo cid shaqo gelisa raadsanaya ayuu ninkii urdun haystay u yeedhay waa loo yeedhay ciidan badan bay noqdeen magaaladii qudus bay weerar ku qaadeen wayba qabsadeenba subxaan allah waabay qabsadeen subxaan allah xilliyadaas waxaa dhintay ninkii markaa kamil la dhihi jiray ee masar haystay baa dhintay kadibna waxaa la wareegay xilkan ninka la dhahdo najmuddiin ah, saalix najmuddiin saalix najmuddiin waa nin magac dheer ku leh ah, taariikhda islaamka magac dheer ku leh weeyaan ninkaasi waa ninkii aan dhihi karino wuxuu aabba u yahay ama uu aasaasay dowladdii mamaaligta loo yaqaan waxay soo wuxuu soo uruursan jiray ama uu keeni jiray ciid dad aad u fara badan oo addoomo ahaa oo turki u badnaa oo mamaalik loo yaqaano dabcan addoommay ahaayeen marka askar buu ka dhigi jiray addoommadaasi maaha qasab nin madow addoonku waa yurub yurub baa u badnayd xilliga addoomma waxaa noqda iyo dadka madow iyo cid walba cid kastoo laga awood bataaba addoon bay noqon jirtay marka kuwii buu yeedhay askar buu ka dhigtay saraakiil waaweyn bay noqdeen hogaamiyaal iyo gaashaan waxa weeyaan nimanka wasaaradda gaashaandhigga ka shaqeeyay noqdeen jenaraalo waaweyn subxaan allah ninka markaa najmuddiin asaalix najmuddiin alayubi ayaa markaa xilkii meesha la wareegay subxaan allah kadibna wuxuu khilaaf uu soo kala dhex galay ninkii masar haystay saalix najmuddiin la dhihi jiray raximahullah iyo kii haystay markaa suuriya oo saalix ismaaciil la dhaho kullu hada waa un waxa weeyaan eh, dowladdii ayuubiyiinta wuxun bay kasoo farcameenun eh, salaaxuddiin wiilkii walaalaha ahaayeen ee caadi la dhihi jira waa un dowladdii ayuubiyiinta habaarqabahaas saalix ismaaciil la dhaho wuxuu ka cabsaday in inaadeerkii ama walaalkii saalix najmuddiin oo masar haystaa inuu weerar uu kusoo qaado uu dimashaq uu ka qabsado kadibna wuxuu heshiis uu la galay saliibiyiintii wuxuuna gacanta u geliyey mar labaad mar saddexaad ayuu wuxuu gacanta u geliyey qudus baleeg hadda subxaan allah dabadeedna caalamkii islaamka o dhan baa qaliyey kayf maxaa kugu kalifeed ugu dhibtay maxaad ugu dhibtay dadkii o dhan baa nacay marka xilligaa waxaa noolaa wadaadkii caanka ahaa alciz ibn cabdisalaam raximahu llah wadaadkii baa wuxuu soo saaray fatwo adag nin aad u adag buu ahaa fatwuu soo saaray wuu dhahay ninkan baycadaha lagala noqdo subxaan allah beledkii islaamka siduu hooyadii leedahay ama isagu waxa weeyaan u dhaxal uu ka helay caalamkii islaamka ayuu suu doona ka yeelaya bayt almaqdes ayaad ku dhibaysaa adoo ka cabsanaya nin aad ilmaadeer iyo walaalatiidiin subxaan allah intaasoo keliya kumuu ekaanin ee dhufaysyadii muslimiintu ay lahaayeen buu intuu weerar uu ku qaaday ayuu markaa waxa weeyaan jebiyey muslimiintii markaasuu gacanta u geliyey saliibiyiintii saliibiyiintii baa waxay dhaheen annaguna waan ku saacidaynaa oo waxaanu intan ciidan isku dhafan intaysi soo raaceen ayaa waxay dhaheen masar baan kugula duulaynaa dabcan wadaadkii alciz ibnu cabdisalaam waa lasoo eriyey waa laga eriyey dimishk baa laga soo eriyey suuriya wuxuu iska yimi markaa isagu masar buu iska soo aaday alciz ibnu cabdisalaam raximahullah dabadeedna ciidankii isku dhafnaa ee ninkii dimishkaystay haystay khiyaanolaha ahaa iyo saliibiyiintii baa isi soo raacay ayagoo raba xaggee iyagoo raba masar inay weerar ku qaadaan dabcan ciidamadii annajm saalix najmudiin iyaguna way soo baxeen markii goobtii dagaalka la yimi subxaan allah ayaa ehelkii magaalada dimashik askartii la socotay habaarqabaha khiyaanolaha ah ayaa saa u eegay goobtii dagaalka waxay dhaheen war habaarqabahani muxuu yihi ninkii baytilmaqdeska faraha ka geliyay saliibiyiinta miyaanu ahayn maya waa isagii gebi intay ciidankiiba intay soo kala jeesteen bay waxay aadeen dhankii saalix najmudiin dabadeedna saliibiyiintii baa isku soo hadhay iyo muslimiintii gam ayaa laga dhigay gam soddon kun baa saliibiyiinta laga dilay maalinta subxaan allah way ku afroganta marka hore waxay islahaayeen qudus qabsate suuriya qabsate masarna afka gashta markaa subxaan allah ayagii bay ku afrogantay ba subxaan allah annajmu asaalix eh, najmudiin ayaa soo kaxaystay ciidankii falastiin ayuu yimi wuu qabsaday baytlmaqdeski subxaan allah markii uu qabsaday ayaa madaxweynihii ama boqorkii faransiiska oo luwiiskii sagaalaad luwiiskii sagaalaad ayaa markii uu maqliq in qudus la qabsaday buu isna weerar buu soo qaaday ciidan fara badan ayuu kusoo qaaday masar buu yimi xeebaha halkaasuu soo galay subxaan allah dagaal baa markaa wuxuu dhex maray dowladdii masar ka telinaysay asaalix najmuddiin iyo boqorkii faransiiska oo isaguna soo qaaday waxa weeyaan xamlatu saliibiyat raabica weerarkii afaraad ee reer yurubka ahaa ee uu hogaaminaya boqorkii faransiiska dagaal baa ka dhacay intii dagaalka lagu jiray ayaa ninkii najmu saalix najmuddiin uu dhintay raximahullah isagu goobtii dagaalka iyadoo lagu jiro la dagaalamayo ayuu dhintay waxyaala cajiibka waxaa ka mida ah ninkaas wuxuu qabay gabadh la dhaho gabadha taariikhda caan bay ku tahay waxa la dhahay magaceeda shajaratu dur shajaratu durri waxa weeyaan goobtii dagaalka markii uu ninkeedii uu ku dhintay khaymadii ama taandhadii cariishkii uu ku jiray dhakhaatiirtii iyo askartii waaweyneed waxay dhahdeen afkiina haysta ha sheegin inuu dhinto subxaan dabadeedna ayadii baa maamushay goobtii dagaalka subxaan allah mucjisaa dhacday muslimiintii baa ku leefay faransiiskii faransigii iyo reer yurubtii waa la laayay gebigoodii o dhan ilaa boqorkii iyo madaxweynihii faransiiska ayaa la qafaashay waa la soo qabtay isagoo maxbuus waxaa madax ka ah meesha maxay habartii ama islaantii la dhihi jiray shajarat duri dabcan shajarat duri waxay ahayd gabadh addoommada dabadeedna waxaa guursaday eh, najmu saalix eh, ayubi ayaa guursaday nin wanaagsan buu ahaa ninkaasi ayaa guursaday dabcan markii guursadayna waa kan ka dhintay gabadhaasna gabadh caqli badan ayay ahayd yacni waxyaalo fara badan bay caan ku ahayd taarikhda caan bay ku tahay kadibna waxa u yeedhay eh, annajmi saalix asaalix najmuddiin wiilkiisii oo isagu joogay mawsil oo magaciisa la dhihi jiray markaa almansuur eh, ama toran shah la dhihi jiray magaciisa waxa la dhihi jiray wiilkaa toran shah wiilkii bay markaa u dhiibtay meeshii wiil yar buu si ahaa khibrad badan aan lahayn marka waxaynu nidhi habaarqabihii louis kii sagaalada faransiiska waa la xidhay maxbuus deetana wuu qaydiyey intaas oo milyan oo dahaban bixinaya ayay sii daayay waxaa ku tiri gabadhii baa ku tiri shajaratu durima waxay tiri kaan lacag kala baro barh bay ka qaaday malaayiin dahabay ka qaaday wuu tegey dabcan ballan bay laga qaaday inaanu dib usoo noqonin wuu yani ballantiina muu oofinin ee markiiba intuu ciidankiisu ku biiray buu dib usoo labakacleeyey oo weerar uu soo qaaday subxaan allah haakada haakada ballan iyo axdii toona ma galaan kuwaas dabadeedna waxaa dhacday wiilkii tooraan shaah la dhihi jiray isagoo habeen laleeyahay khamri buu intuu cabay ninkii dhammaay boqorka ahaa ayaa wuxuu cadha waxay ka haysay jenaraalada maaragtay ciidanka ka talinaya dhulka oo dhan dowladdii abiyubiyiintu waxa wey waa mamalik waa niman addooma ah dabadeedna intuu khamri cabay baa la ayuu seef qaatay deetana muu dabku ka baxayo ayuu seeftiisaa intuu ugu dhuftay buu yihi haakada aqdac cunuqa almamalik saasan u googoynaya qoorta mamaaligta nimankan mamaaligta addoommada noo ah meeshana waxaaba joogayba mamaaligtii ayaaba joogtay subxaan allah waxaa la dhahay sayfuddiin qudus ayaa ku haaday oo eh, waxa weeyaan eh, nin kale lodhii sayfuddiin qudus maaha nin kale oo magac kale lahaan magaciis muxuu ahaan mm, akyar wax saasoo oo magac saasoo kale ah oo ah mamaaligta ka mida ah, ayaa madaxa gooyeyba isagii waa la dilay ninkii madaxweynaha way ah dileen ba subxaan xilkii wuxuu ku soo noqday gabadhii shajaratu dur shajaratu durri ayaa markaa meeshii fadhiisatay ayadaa iclaamisay in ay dalkao dhan boqoray ka tahay waa gabadhii ugu horreysay ee islaamka iclaamisayna boqor ka tahay eh, waddanka masar iyo dhulka sham dabcan sham xilligaa waxa haystay ayubiyiintii laakiin iyadu maadaama ay gabadh addoommada ahaydoo mamaaligta ka mid a waxay iclaamisay in ay boqor ka tahay waddanka masar oo muslimiina gabadhii ugu horreysa muslimadaba ahayd ee ku dhawaaqda dabadeedna ayuubiyiintii joogay dhulka sham way diideen ilaa xataa khaliifkii maaragtay suwariga ahaa e, meel meelna aan haysanin ee dowladda cabaasiyiinta warqad buu soo qoray wuxuu leeyahay reer masarow haddaa weydeenna rag idin xukuma annaga idin soo diran <laughs> subxaan allah isagoo ku jees jeesay markii ay gabadhii shajaratu durri aragtay in yacni laga soo horjeesto laga soo horjeedo ayaa waxay tidhi waa inaan nin mamaaligta ka mida welibaa mid ah, yaro tamar yar kadibna aan daaha hoostiisa ka maamula waddanka dabcan way guursatay mid miskiina bay iska guursatay subxaana allah oo magaciisa la dhihi jiray baybak la dhihi jiray subxaana allah cizaddiin aybak baa la dhihi jiray ninkan cizaddiin aybak marka cizadiin aybaki ayay guursatay dabcan iyada daaha hoosteeda ka maamuli jirtay kadibna eh, ninkii cizadiin aybaki wuxuu doonay inuu gabadhan uu ka takhaluso balaayada ah khatar cadiimta ah subxaan allah wuxuu doonay inuu la guursado oo wuxuu gabadh uu ka doonay boqorkii mawsil joogay ayuu gabadh inantiisii uu doonay inuu guursado shajaratu durri way ogaatay subxaan allah kadibna ciidankii ciidankii ay haysatay baa u dirtay way cizadiin aybak way dishay subxaan allah kadibna haddana waxay u soo bandhigtay mamaaligtii mid kale ay guursato mamaaligtii o dhan ba cabsata oo tii acuudu billahi min shitaan wallahi tii ku dhacday cizadiin aybak ayaa idinkana ku dhacaysa way wada diideen annagu kuma rabna ku guursan mayna bay dhaheen mid walba naftiisu u cabsaday kadibna cizadiin aybak odaygeedii ay dishay wiil yar oo uu dhalay oo la dhaho mansuur ibnu aybak oo toban sannadood jira ayaa loo ayay u magacowday ayadaana dabcan dee daaha hoosteeda ka maamulaysa xilligaa waxaa dhacday mongoliyiintii marka inankaa yare toban jirka loo magacaabay masar ayaa mongoliyiintiiba waxay qabsadeen ciraaq baqdaad bay qabsadeen dabadeedna khaliifkii waxba iska celin kari waaye iska fadhiya meesha fadhiidka ahaa baa la qabtay ee almustacsum la dhihi jiray waa la dilay tumashay ku dileen hmm ninkii la dhihi jiray katabqa dabcan ciidanka waxa hogaaminaya holaako habaarqabihii holaaka hogaaminayay katabqana wuxuu ahaa ninkii shaaribi dam dhiigga muslimiinta cabayay gebi ahaan magaalada baqdaad oo ahayd caasimadii cilmiga iyo sayniska iyo horumarka iyo xadaaradda way burburiyeen wayna gubeen laba milyan oo muslimiina bay laayeen dad naxaya may ahayn mongoliyintu dad aan diinna lahayn dhaqanna lahayn xadaaradna aan lahayn bay ahaayeen ay ka soo baxaanba way gubayeen subxaan allah kadibna maktabadii maktabadihii waaweynaa ee magaalada eh, baqhdad ayay inta yimaadeen baa kutubtii taalle cilmiga ahayd oo intaas boqolaal sannadood muslimiintu ay qoraysay ayay soo qaadeen webiga dijla ayay raaciyeen fardahay kaga tallaabeen buugaagtiina sidaasay yani ku kharaabiyeen walciyaadu billah iyo cilmigii magaaladii gebigeedii way waxay ka dhigeen dukum dakum intaasoo keliya kumay ekaanin ciraaq markii ay qabsadeen dadkii ay laayeen weliba jabku jabka muslimiinta gaadhe xilligaa iyo siday uga cabsanayeen mongoliyiinta mid keliya ayaa intuu wuxuu dhahaa intuu afartan nin oo waaweyn oo qaangaaday intuu dhaho fadhiiso ayay fadhiisanayaan kaasuu dhahay fadhiista halkaas mindidaan madaxa idinkaga goynayay ayaan soo qaadanaya way iska fadhiisanayaan weligaa maaragtay qof laleeya waa lagu dilayaa ee sii fadhiisa halkan waanu ku dilaynaa iyagoo intaasoo nin afartan qof oo inan yaroo keliya u leeya waa ku dilaya waryaa fadhiiso afartankoodiiba way fadhiyaan mindidiibuu soo qaadeen kaasoo halkan kaga bilaabaya walciyaadu billahi rabbilcaalamiin haakadaa sidaasay u gaadhay dulinimadii cabsidii haysay dadkii deganaa xilligaa ciraaq laa xawla walaa quwata illa billah mangooliyiintii dabcan way soo dhaqaaqeen dhulka sham ayay qabsadeen dhulkii sham magaalada suuriya markii dimishik markii ay marayeen dimishik markay maqashay mongol mongol ba soo socda walidaalika xilligaa dadku mongoolyiin baa soo socotay tataarkii khalaas khalaas naftu waxay ka bixaysaa mongool baa kugu soo wajahaan markuu maqlay way ka baxdayba naftu dad maaha ma nolo qofkani way ka baxday naftu waa jidhkiisii baa jooga meesha way isdhiibeen subxaan allah way iska soo galeen xalab ayay imaadeen xalab waa magaalo kaloo ka mid a ah suuriya xalab markii ay soo galeen xalab way diideen inay isdhiibto dabcan waa laga awood badtay waa laga tiro badnaa way galeen magaaladii xalabna siday ciraaq baqdaad u galeen oo kale ay u galeen siddeetan kun bay ku laayiin halka oo muslimiina kii masar joogay markaa inankii yaraabaa meesha jooga inan yaroo toban jira bal muxuu masar ka celinaya inan yaroo toban jira wadaadkii alcizi ibni cabdisalaam ayaa wuxuu iclaamiyey in uu meeshaba uu ka qaado maxay ilmahan yar dabadeedna wuxuu beddelkeedii magacaabay ninkii ugu xoogga weynaa mamaaligta sayfuddiin qudus raximahullah ayaa loo magacaabay gabadhiina waa la casilay shajaratu dur dabadeedna wiilkii yaraa ee toban jirka ahaa ee ciisaddiin aybak uu dhalay xaaskiisii dee uu ka dhalay e, e, inankii almansuur ibni aybak hooyadii ayaa loo geeyey gabadhiibaa iyaduna gabdho kale u keentay gabadhii shajaratu durri waa marqaab marqaab baa lala dhacay qabqabqabqabqab ilama ayay ka dhimatay kadibna meel sare intay qaadeen bay kasoo tuureen god bay ku tuureen subxaan sayfuddiin qudus ayaa qabsaday marka wuxuu dhahay markaa cizatiin alcizi ibn cabdisalaam wuxuu soo saaray maadaama mamaalinka aad tihidiin oo addooma tihidiin waxa weeyaan waa inaad isxoraysaan xor waa inaad noqotaan si aad islaamka u maamushaan ayagiiba nimankii boqorada ahaaba bannaanka ayaa la keenay waa la iibsanaya kan imisaad iga siinaysaa shan boqol lalalala lama ogola ninkani waa nin boqora waxa weeye waa nin isxoree wuu ka ururiye ka ururiyey dabcan shuruudo dhaadheer taariikhdii cajiibka ahida sheikhi alciise ibn cabdisalaam raximahullah kadibna wuxuu ku qasbay in uu iclaamiyo jihaad ayaa markaa lagu qasbay sayfuddiin isna wuu iclaamiyey nin geesiya buu ahaa ciidankiibuu urursaday dadkii muslimiinta ahaa buu xoolihii ka qaatay ciidan fara badan buu ururiyey dabcan way soo socdaan mongoliyiintii tataarkii warqad bay usoo qoranay leeyihiin warya warqad bay usoo dhiibeen nin nin bay usoo dhiibeen warqadda waxa ka qornaa iminka si dhowaana isu soo dhiib meel naga kaa qarinaysaa ma jirto dhufays naga kaa qarinayaa ma jirto haddaad ciidka tagtid waan kaa daba iman haddaad dhulka hoostiisa geshid waan kaa soo dabageli oo af carabi ku qoran bay usoo direen sayfuddiin qudus warqaddii markii uu akhriyay nimankii siday oo tataar ahaa intiiba madaxuu gooya cayl iyo cadhadii qabatay marka madaxoodiibuu albaabka masar laga soo gala u kalulay ciidan buu dagaal ban ka xignaa buu yihi ciidankii buu soo hogaamiyey wuu soo dhaqaaqay ilaa iyo falastiin aaggaasuu yimi in badan buu soo socday mongoliyiintu way ka tiro badan yihiin way ka saanad badan yihiin way ka khibrad badan yihiin weligood lama jeminin waxay dagaalla galeen weligood lama soo jebin waxay haystaan dunida oo dhan ilaa iyo yurubta barigoo dhan bay soo qabsadeen aaggaas oo dhan bay qabsadeen moscow ruushkay qabsadeen jinaha eh, iran hindiya ilaa iyo dowladihii islaamka ee khwarzimiyiinta gebi adduunkaba iyagaa haysta lamana jibin weligood bal ka war macnawiyaadkoodu sare u kacsan yahay ididiiladoodu sare u kacsan tahay niyadoodu heer sare maraysaa way ka saanad badan way ka dad badan yihiin nimankanna waa masaakiin walaaladoodii khwarzimiyiinta lagu laayay halkan ciraaqiyiintii lagu laayay halkan reer dimishaq wixii ku dhacay xalab wixii ku dhacay ayagiina la dhulka iyo cirka meeshaad geshid ba wayn soo dabagelin subxaan allah calaa kulli xaal waxa dhacday macrakada caanka ah ee dhexka dhex dhacday muslimiinta iyo tataarkii mangooliyiinta ahaa macrakatu caynu jaaluud macrakatu caynu jaaluud waxay dhacday shan iyo labaatankii ramadaan bishii ramadaan ee barakaysnayd bay ku beegneyd shan iyo labaatankii ramadaan ee sanadkii lix boqol iyo sideed iyo kontonkii hijiriyada macrakati caynu jaaluud baa dhacday sayfuddiin qudus wuxuu saar wuxuu eh, fuushan yahay faraskiisii wuu dagaalamay wuu dagaalamay muslimiinta lala kacay markii hore ilamaa iyo sayfuddiin qudus khaymadiisii loo taagay meesha ay soo gaadheen tataarkii oo ay xaaskii ay uu qabay sayfuddiin qudus ay seefti lagu dhufto dhaawaca uu soo gaadhay dabadeedna markii uu arkay yani subxaana xaaskiisii gabadhii uu qabay macnaa oo dhaawaca ayuu qiliya waa xabiibataa alla xabiibadaydii aan jeclaaya buu taasi gabadh gabadh balaayaa bay ahayd gabadh aad iyo aad waxa weeyaan u caqlila bay bala'an xasan yani balaayadu mid xun iyo mid wanaagsan bay leedahay laakiin iyad waxayd gabadh geesiyadu fariida waxay tidhi hadhihin waa xabiibaa waxaad dhahdaa waa islaamaah alla islaam ou dhe islaam ugu dhawaaq maanta subxaan allah gabadh fariida bay ahayd dabadeedna wuu dagaalamay dagaalkiibaa qadhaadhaaday ilaa uu faraskii uu ka degay oo wuu lugeeyey deetana wuu intuu seeftii qaatay sayfuddin qudus ayuu wuxuu yihi haddaan anigu dhinto shahiid baan noqonaya waan dhimanaya islaamkuna aniga ima baahnee islaamka ilaahay baa iskale subxaana allah adiga xitaa haddii la jibiyo islaamku weligii wuu jiraya way dagaalameen way dagaalameen subxaana allah waxa ilaahay ogaa subxaana wa tacaala nimankii tataarka ee mongoliyiintaen weligeed la jebin in lagu leefay in gamta laga dhigay in ayagoodii maydkoodii laga guray meesha oo lagu dilay halaaiina alfan soddon kun in sare u dhaafayso mongoliyiina oo tataarkii lagu jabiyey markii ugu horraysay taariikhdooda lasoo jabiyey ay yaaceen oo firdhadeen oo ay meelnaba istaagi waayeen dimishik buu ka dabagalay way yaaceen wuu ka dabagalay tuulo yaro yaroo kastay qabsadeenba uu ka dabagalay wuu ka saaray wuu ka saaray may nasanin ilaa ay ka gaadheen bukhaara sayfuddiin qudus mamlakadii islaamka iyo xooggii islaamka dib mar labaad soo noqday subxaan allah ummi dhulkii oo dhan subxaan allah markii ugu horreysay khalaas halkaasay ku baabaaday maxay tataarka lama jebin kariyo mongoliyiinta lama jabin karo iyagii baa cabsi gashay muxuu ahaa libaaxan idin helay subxaan allah calaa kulli xaal ninkii sayfituun qudus markii uu soo laabtay dhulka sham magaalada qudus dabcan islaamka gacanta ku hayay waa dhegi lahayn uh, ninkii ayuubiga ahaa ee asaalix najmuddiin ayuubi ayaa qabsaday xilliga ilaa gacanta iyagaa muslimiintu ku hayay dabadeedna wuxuu bilaabay sayfuddiin qudus inuu weerar uu ku qaado mamaalika yani dowladihii yaryaraa ee ay ka dhisteen dhulka filistiin ay ka dhisteen saliibiyiintu ay ku dhisteen hase ahaatee intaanu weerarkaa qaadin ayuu geeriyooday markaa waa la dilay ninkii sayfuddiin qudus cid dishana lama garanayo dadka qaar waxay ku tuhmaan in ninkii ka dambeeyey isaga madaxtinimada uga dambeysay bebras la dhihi jiray inuu ahaa ninkii dilay wallahu aclam ilahi baana og cidii dishay marka kadib markii uu dhintay waxaa xilkii la wareegay bebras bebras isaguna weerarkiibuu qaaday isaguna nin geesiya buu ahaa dabcan weerarkii buu qaaday saliibiyiintii buu weerar ku qaadaye nasraanadii aaggaa joogtay oo dhan saliibiyiintii way qayliyeen waxay madad ka dalbadeen markan nasraanadii mongoliyiintii la jebiyey yurubna waxaa xilligaa ka jirtay dagaalla dhexdooda iyagaaba isku mashquulsanaa isleynayeyba subxaan sidoo kale mangoolku muslimkao keliya xaggan weerarka gamuu soo qaadayna yurubna wuu ku qaaday marka waxay isu soo heshiiyeen iminka mongoolkii ayaa waxaa isu soo raacay qaar saliibiyiina mongoolkii cabsi baa weli ku jirta waa la jebiyey iminka la jebiyey marka cabsi badan bay ka qabaan muslimiintii subxaan wax yarun bay kusoo dareen subxaan allah meelo badan buu nasraanadii uu ka qabsaday bebers uu ka qabsaday subxaan allah kadibna bebers wuu dhintay waxa uga dambeeyey qalaawoon qalawon isna nin geesiya buu ahaa salibiyiinta dowladahoodii oo dhan buu uu xoreeyey meelihii islaamka laba boqol oo sannadood bay nasaraanadu ay ka telinayeen aagga uu wada xoreeyey inteedii badnayd waxaa soo harsanayd magaalada caka oo ahayd magaalada ugu halisaysan ee nasraanadu ay isugu yimaadaan ee xeebta xigtay dabcan isagoo kusii socda oo doonaya inuu magaaladii cakana markaa waxa weeyaan isku weer uu ka qabto ama go'doon uu go'doomiyo ayuu isna dhintay qalaawoon waxa uga dambeeyey qalaawoon wiilkiisii uu dhalay oo la dhaho magaciisa khaliil salaaxuddiin wuxuu ugu magac daray salaaxuddiin alayubi buu ugu magac daray khaliil salaaxuddiin baa qabsaday dabcan khaliil salaaxuddiinkaas ayaa ku guulaystay in uu nasraanadii saliibiyiintii ka masaxo dhulka sham laba boqol oo sannadood bay joogeen saliibiyiintu dhulka shaam wuu ka tirtiray meeshii cagka la dhihi jiray ee aan la jebin karayn wuu jebiyey gebi wuu qabsaday dhulka filistiin oo dhan gacanta islaamka ay soo gashay dowlad aad u weyn ayay dhisteen dabcan dowladda qalaawooniyiinta oo qalaawoon ayay kasoo farcameen intooda badani laba boqol oo sannadood bay caalamka islaamka ka talinaysay way waasacantay dowladdaasi waxay gaadhay masar iyo dhulka sham oo dhan meelo badan jasiiradda carbeed ilaa iyo maqrib morocco oo ah waxa weeyaan galbeedka africa ama waqooyiga africa ku taala ayaa waxa weeyaan subxaan allah uu la wareegay subxaan allah laba boqoloo sannadood kadib markii saliibiyiintii iyo nasraanadii laga masaxay oo gacanta islaamka ay ugu jirto qudus ayaa waxaa bilaabmatay ama soo iftaxday asaasidii la aasaasay dowladdii cuthmaaniyiinta ha dowladdii cuthmaaniyiinta nacam insha allahu tacaala dowladdii cuhmaaniyiinta iyo ayaguna sidii ay u ilaalinayeen baytulmaqdeska iyo suldaankii ugu dambeeyey cabdilxamiid raximahullah ee lagu kari waayey in uu dhiibo baytilmaqdeska ayaynu insha allahu tacaala maalinta soo socotana aynu ka warrami doonaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala nafta inoo daayo kadibna waxaynu ka warrami doonaa khiyaanoolihii ingiriiska aha oo marka waxa weeyaan u ogolaaday yahuudda in dhul looga yegleelo dhulka barakaysan ee filistiin in sha allahu tacala baaraka allahu fiikum wajzakum allahu khayran wasalaamu calaykum wraxmat ullahi wbarakatu